bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين wاlcaaqibaة lلmتaqin wla cudwan ila عlى الظالمين slى اllah وslm وbaarak عlى mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin fasl وإida dafca ilى rajuli أrضa liyزrcaha وsharda lahu جuزءa macluuma min rayciha lam yجuz wuxuu halka kaga warramaya sheekhu raximah llah waxaa loo yaqaano almusaaraca iyo almukha almukhaabara musaaraca waxa weeyaan qof ayaa qofkii dhulka lahaa uu la heshiinayaa dhulka inuu beero oo zarcu ka beero siidhka lagu beerayana uu keeno qofka dhulka iska leh ayaa keeni musaaraca la musaaqaadku isagu muxuu ahaa musaaqaadku musaaqaadku muxuu ahaa musaaqaadku muxuu ahaa a ah. dhirta waaweyn oo timirtii iyo cinabkii ah in laga shaqeeyo marka ninkaa shaqaalihii geedaha weyn buu ka shaqeynayaa wixii kasoo baxana waxa uu yeelanayaa midhaha kasoo baxana qayb buu yeelanaya soo ma haddana musaaracadu waxa weyaan waa zarc dhulka kasoo baxay sida haruurkii arabakidii qamadidii beer banaan ba loo dhiibay beerta banaan ba zarc buu ka beeraya qofkii marka nina wuxuu leeyahay dhulka nina shaqadii buu leeyahay laakiin siirka lagu beerayo ama shinida lagu shubayo dhulka ya mar waxaa keenaya maaliga dhulka iska leh marna waxaa keenaya caamilka ayaa keenaya markuu maaligu keeno musaaraca la dhahdaa markuu caamilku keenona mukhaabara la dhahdaa ay adiga y istaag adi kaa dambe nin dambe ad istaag ha istaag ku celi intaanu sheegna ku celi intaanu sheegna ya hay maxaa la dhahdaa maalik baa la dhahdaa fadhiso fadhiso haye labana sheegna soo ma musaaraca iyo mukhaabara hay hay ha ha markaasu wuxuu sameynayaa ninka shaqaali muxuu ku shaqeynaya waa sidii musaaqaadko kale wixii zarca halkaa kasoo baxa ayuu qeyb ku qaadanaya maala wuxuu ohanayaa qamadi ku beer qamadida siidhkeediina isagaa keenaya maaligii baa keenaya ka shaqey buu ohanaya wixii kasoo baxana kalbar baad leeda ana kalabar baan leeya isagu ka shaqeynaya ya marka wuxuu ku shaqeynayaa zarca meesha kasoo go-aya qeyb kamid inuu qaato midhaha soo go-aya xabuubkaasi waad fahamteen soma musaaradii mukhabaradana fariga udheeya hadaa lagu dha fariga udheey waa musaarace mukhabaro fariga udheey sheeg hadaa lagu dhado maxaad u kala duwan karaysaa musaaracadu musaaracadu maxay noqonaysaa maxay ku kala duwanaanayaan halkay ku kala duwanaanayaan muxuu noqonaya waa siirka soo ma siirka hadduu keeno maaliku muxuu noqdaa musaaraco hadduu caamilku keeno muxuu noqonayaa mukhaabaro waa intaasba xukunkeedu ma banaan yahay madhabka shaafici waa maya ma banaana musaaracaduna ma banaana mukhaabaraduna ma banaana midna ma banaana lakiin sida raajixi waxa weeyaan ee muxaqiqiinta culimada madhabkuna ay sheegeen waxa weeye inay banaantah inay banaan tahay waa min jinsi mudaaraba mudaarabadii unbay ama qiraadkiina soo marin unbay la mid marka way banaantah weyaan calaa ayi xaal waa banaan wey <clears throat> tafaasiil waxoogaa ayay yeelan doontaa tafaasiisheedana insha allah gadaal kitaabka soo socda ayaa inoo faahin doona insha allah faslun waidaa dafaca markuu dhiibo ilaa rajulin nin markuu dhiibo ardan dhul markuu dhiibo liyasracaha si uu beero wa sharada lahu juz-an qaybna markaas uu shardiyo juskaasoo macluuman la garanayo min rayciha wixii faa-iidadeedii wixii kasoo baxay ah riicu waxa weeyaan waa namaga iyo faa-idadu sheegu uu keenaa la ydhahdaa lam yajuz ma banaana wayna karaahu iyaahaa hadduu dhulkii u ka kirayo bidahabin dahab kaga kirayo aw fidatan ama fida u kaga kirayo waa lacagtii weeyaane aw sharada lahu طacaaman macluuman aw sharada lahu ama wuxuu u shardiyey acaaman cunto cuntadaasoo macluuma laisla garanayo oo fii dimatihi dimadiisa saaran jaaza iyada waa banaanta waa saxaysa waay suuradii masladu inoo sheegay oo waa qof qof nin nin kale u dhiibay dhul u dhiibay oo ku yidhi dhulkaasi beer beer buu ku yidhi wixii ka soo baxana qaybaad leeda marka qofkan dhulka iska leh isagaa keenaya siidhkii siirka lagu shubay dhulka soo siidhka mataqaaniin ha siirkaasi isagaa keenaya shinina waa la dhahaa labadaba waa la dhahdaa shinida iyo siirka labadaba waa isku mid marka uu ku shubaya wuu beenaya wixii ka soo baxana qaybka yeelanaya xukunkeedu kuu sheega wuxuu ku lam yajuz ma banaana lakin maxaynu idhi nagu culimadu xaqiiqintu maxay yihahdeen way banaantay haddii uu lacag kaa karsan karo dhulki dhulka waan kaa kariyay lacag baan kaa kariyay intaasoo lacag inaad bixisid sanadkii dadku dhulka way karaystaan wayna beeraan sanad bayna karaystaan qaar laba sanad bay karaystaan marka wuxu odhanaya sanadkii intaasoo lacag aan kaa kariyay shan kun baan kaa kariyay maalan sanadkii waa sax ay banaanta taasi tan waxaa loo diidaya waxa laga yaaba zarcan inuu inuu hagaag waayo dhici karto zaracu inuu hagaag waayo inaad dhici karto waay laakiin dhib ma laho oo mar haddii caamilkii maaligii ay meeshii ka wada shaqeynayaan dee qof eh, imika mudaarabada oo kale ama alqiraadkan soo miranay oo kale eh, nin baa lacagtii qof kale u dhiibaya qofkaasna ku shaqeynaya midna shaqadii buu leeyay nidna wuxuu leeyay maalkii buu leeyay khasaare hadduu yimaado labadu way khasaaraya labadus waa khasaaraya ninkan caamilkeena de wuu shaqeynaya shaqadiibu khasaaraya ninkan maaligiina dee isaguna wuxuu lahaa lacagtii iyo adduunkii o isna maalkii iyo adduunkiibu khasaaraya halkanna waa sidoo kalun weeyaan wax farqi uma dhexeeya waidaa dafaca ilaa ardi dhul markuu dhiibo rajul waidaa dafaca ilaa rajulin nin markuu dhiibo ardan dhul markuu dhiibo liyasracaha suu beero washarada lahu uu shardiyo juz-an qeyb macluuma la garanayo oo min riicihaa wixii kasoo baxay iyo fawaaidkii kasoo baxay halkaasi ah beerta ama dhulkaasi kasoo baxay lam yajuz ma banaanaan yani ma banaana lam yajuz ma banaana ma asaxayo wain akraahu hadduu kirayo iyaaha dhulka hadduu ku kirayo bidahabin dahab hadduu ku kirayo dhulkiibuu kiranay markaa maanta lacag buu ku kiranay iyadoo banaantay wain akraahu iyaahaa dhulka hadduu markaas kaga kireeyo bidahmi dahab hadduu kaga kireeyo aw fidatin ama fida kaga kireeyo aw sharada lahu acaaman macluuman cunto macluuma wuxuu le intaasoo kiilo oo haruura ama intaasoo kiilo oo arbakay bixi intaasoo kiilo bu kaga yuu kaga karanaya intaasoo cuntaa yuu kaga karanaya oo fii dimatihi qofka dhakadiisa markaasi ahaatay oo dimadiisa saaran jaaza iyada waa waa banaanta o asaxaysa kaasi waa ku banaanya inuu kireeyo oo lacag ku kireeyo ama raashin ku kireeyo labadaba banaanya ama raashin ku karayo faslun wa ixyaa lmawaati jaa-izun bisharayn fasalkana wuxuu kaga warramaya waxa ha ixyaa lmawaat waa dhul ayna cidina lahayn oo qofkan nooleynaya ee camiraya cid uga horreysaba ina jirin cid uga horreysa ma jirto haddii markaasi looga horreeyey ya oo cid uga horreysa ay jirto ma yeelanayo ma yeelanayo dhulka la nooleynaya waa dhulka aan mulki hore oo jira cid hore oo lahayd ayna jirin kaasaa la idhahdaa marka qofka dhul noocaasoo kala yimaada oo dabeetana waxa weeyaan isagu camira oo nooleeya isagaa yeelanaya dhulka isagaa yeelanaya muxuu ku nooleynaya waxa kolba uu doonayo inuu ka sameeyo caada ahaan waxaa laga qabto matalan haduu doonay inuu dego waynu guri ka dhisa guri la dego waynu ka dhistaa guri la dego waynu ka dhisto oo macaa saqafkiile waynu gidaaradii dhisaa saqafkiina waynu sameeya hadduu laba gidaaro noo taago iskaga tago meeshuu ku ilaalinaya taas ma soconayso dadkeenu intay afar calaamadood fogfog fog ay dhigaan ay ku ilaashadaan ma camiraan ma nooleeyaan ma dhisaan ma beeraan waxba kama qabtaan aanu baa dushu ka ilaashanaya qaar ba ataa buuraha mayna arkin qabsadaan oo yidha waa beertayadii mana meel beeribsaba maahaba waa buuro waana beertayadii buu leey may isagu male qofku wuxuu leey intaa u nooleeyey intaa u camirun buu leey muxuu ku camirayaa hadduu dhis hadduu hadduu dhis yahay uu doonaya inuu dhiso wixii dhismaha hadday beer tahay waa inuu u sameeyo horta waa inuu hagaajiyo oo sallaxo moosaskii waaweynaa waa inuu sameeyo ama moosas waa inuu sameeyo biyaha qabanaya ya geedihii waa inuu ka jaro waa inuu sameeyo muxuu ahaa ijaarkii waa inuu sameeyo waan la gartayna meesha beerta ina beerta in garan haddii ugu talagalay inuu xoolo ku xaraysto xoolaha waxa lagu xareeya lagu yaqaano curfan waa inuu ku camiro oo xeryihii markaa waa inuu sameeyo oo oodaysan saasaa la doonay lakiin dhul iska banaano qofka ha anaa iskale imika dalka ka baxdid ood socotidun wadanka baad ka baxdid meel meel wal qof baa meel banaan hadda ataa istiraada deg wax lagu ohanaya annagaala ka guur meel wax laga qabanayana maaha meel camiranna maaha ma garata marka way noqota meesha maxay meel ayna cidina lahayn qofka camirayaana waa camiraa haddii kale isagu yeelan maayo waixyaa lmawaati dhulka dhintay marka wax laga cabiro wax dhintayba laga cabiro marka markuu camiran yahayna ee la camirana waa wax la nooleeyo nool weeyaan marka kalena waa shay dhintay oo kale ka dhigay waa dhulka aynay cidina lahayn noolaynteedu jaa-izun mid bannaan weeyaan bisharayni laba shari ayuu ku banaanaanaya an yakuuna almuxyii ka nooleynaya inuu noqdo ee camiraya musliman muslim waa inuu noqdo wa an takuuna alardu dhulkuna waa inuu noqoto xuratan xor waa inuu noqoto lam yujuz calayha lam yajri calayha korkeeda aanu ku dareerin milkun milki limuslimin muslim usugnaaday wa sifatu lixyaai qaabka noolayntuna iyo sifadiisuna maa kaana fi lcaadati caadada dhexda waxay ahaaday weeyaan cimaaratan amaaratan cimaaratan camiritaan oo lilmuxyaa kala noolanay usugnaaday wayajibu badlulmaai biyaha bixintooda ayaa waajibaya bialaati sharaaida saddex shardi ay ku waajibayaan an yafdula can xaajatihi baahadiisa inay kasoo hadho biyahaasi wa an yaxtaaja ilayhi ayruhu wa an yaxtaaja ilayhi ayruhu eyrkii markaas inuu baahdo biyahaasi linafsi inugu baahdo aw libihimatihi ama xayawaankiisa inuu baahdo wa yakuuna iyo inuu noqdo mimaa kii inuu noqdo yustakhlafu marka waxa weeyaan qof kale uga hari karo yustakhlafu yani looga hari karo oo fii biirin ceel ku sugan aw caynin ama ilku ku sugan wax qof kale uu ka ka dhaxli karo de ama qof kale uu uga dambeyn karayo weyaan marka waxaa looga dambeynaya waa ceelkii iyo ishii ceelkiina waa soo maaxanaya ishina way dareereysaa marka wax meesha aan looga dambeynin baa meesha ku baxaya oon cidina uga dambeyn karin waxaa looga dambeynaya sheega soo maaxanaya ee soo baxaya waay horta wuxuu inoo sheegay dhulka aan cidina lahayn inuu qofku uu camiri karo oo isagu noolan kara inuu banaan tahay isaguna uu yeelanayo mulkigiisna ay gelayso waxyaa lmawaati jaizun izun bishardayni laba shardi ku banaanaanaysa laba shardi marka la helo inuu qofku dhul una lahayn dhul aanu dhul aan cidna lahayn a dhul aana cidna lahayn in uu dego oo uu nooleeyo way u banaan tahay bishardayn laba shardi shardigood an yakuuna almuxyii almuxyii waa ka nooleynaya wey bimacna waa ka dhulkan camiraya wey waa inuu noqdaa musliman muslim noqda maaa ku baxay gaalka gaalku shaqo kuma leh dhulka muslimiinta isagu shaqo kuma laha ma camiro dad muslimiin ay leeyihiin oo bannaan oo ina ciidina lahayn oo ina ciidina deganayn intuu iska dego anigaa yeelanaya maya qofku waa inuu noqda muslim dhulka muslim baa lel muslim wayn ka gaalku halkaa ku baxay waag wa an takuuna waa inay noqoto alardu dhulku waa inuu noqdo curatan xor waa inuu noqoto lam yajri calayha korkeeda aanu ku dareerin milkun limuslimin qof muslima mulkigiisu aanu ku dareerin horta halkan shardigan haddaad u fiirsatid wuxuu la waxa weeyaan un axyaa lmawa axyaa lmawaadki micnaheedi axyaa lmawaat maxay nidhi ixyaa ulmawatan waa micnihiisu dhul aan cidina lahayn inuu qofku nooleeyo soo ma halkan markuu leeyahay dhulku waa inu noqdaa dhul xor ah oo aan cidina lahayn oo qof muslima oo hore u mulkiyay waa inaanu jirin micnah waa dhul aan cidina lahayn waa ina noqdo weeyaan marka culamada qarkood waxay dhahan shardiba maaha dee waxaa laga qaadanayaaba ixyaaulmawat baa laga qaadanaya laakiin sheekhu wuxuu ujeedaa lam yajri calayha milkun limuslim markuu leeyahay wuxuu ugala jeedaa waxaa dhici kara inuu jiray dhul markii hore la deganaa dad muslimiin deganaayeen deetna dhulkii waa laga guuray kharaab buu dhulka noqday dhul kharaabay oo hore loo deganaan jiray oo laga tegay ya waxa laga ya qofku inuu idhaahdo dhulkan beri hore la deganaan jiray oo cidibo male yaa laga yaba inus idhaahdo waa dhulkaas ka banaan iska deg laakiin sidaa maaha dhulkan waxa uu kharaabay une waa la deganaan jiray umadaa deganaan jiray dad baa deganaan jiray dad muslimiinana deganaan jira mar hadday caynkaasay tahay dhulkii la nooleynayey ma soo gudagelayaan halkani weyaan mar hadday caynkaasi tahay yaan la moodin dhulka noocan kale inay yihiin ixyaa albawaat maya mar haddii dad muslimiin ay deganaayeen iminka kharaabba ha noqotabe waa meel la deganaa oo la wey micnaheedu wey saas ugala jeeda waad fahamtee soomaalka dhulku waa inu noqdo xoruratan xor maxaa loogala jeeda meel ayna ciidana lahayn weyaan lam yajri calayha korkeeda ku dareerin mulkmilkun limuslimin qof muslima mulkigiisaanu ku dareerin wa sifatu lxiyaai qaabka noolayntuna maa kaana fi lcaadati caadada waxay ahaaday weeye cimaaratan lilmuxyaa lilmuxyaa ka loo nooleynayo wixii caadatan u ah ka la nooleynayo wixii caado u ah ya ayaa lagu noolanaya marka maxay noqonaysaa waxa lagu noolanaya waxaa lagu nooleynaya maalan haddii lagu talagalay meshi inuu qofku dego muxuu ka sameynaya guryo ka gurigiina waa inu dhisaa oo gidaaradiisi iyo saqafkiisi wixiis waa inu sameeya haddii ugu talagalo inuu beer ka sameeyo waa inuu beertii ka dhigaa sidii beertoo kale wahalu majar wixii kale nagu qiyaas qaado wayajibu badlulmaai waxaa kale lamid ah iyaduna ceelka qofku ceel wuu ku camiri karaya isagana wuxuu doonaya inuu meeshan ceel ka samaysto oo xoolaha ka waraabsado marka ceelku ka qori doonaa afartan dhudhun oo dhinac walbaan ahna oo xoolihiisi wixii u istaagaana isaga ayaa yeelanaya hadda ma garata marka ceelka wuxuu u qaybsami doonaa ceelku qofkuu qodayo inuu isagu qotay ya inuu isagu qotay oo ugu talagalay biyaha isagu inuu qaato iyo inuu dadka u qoday dadka dariiqa maraya iyo xoolaha dadka xoolaha iyo xoolaha leyda iyo dadka socotada ah inuu qoday iyo inuu labada midnaba aanu inuu ilaaqo oo midna aanu ujeedin inuu iska qoday un imsan sheegin saddex soo maha haduu isagu qotay isagaa iskale ciidalama le isagu hadduu qotay isagaa iskale isagaa gaaru le ceelkaa u qotay isagaa iskale ilaa uu ka guurana lagu qabsan maayo markuu meshu iskaga guura suu iskaga taga waa lagu intifaacay hadday wax kasoo hadhan oo mima yustakhlafuda marku inoo sheegay kala hadduu dadka u qoday markuu qodayey uu qoday inay dadku ka cabaan dadkaa ka cabaya iyo xoolahaas ugu talagalayo iskale hadduu ilaaqo oo aanu midnaba aanu maaragtay aanu ujeedinna ya iyaduna waa lagu intifaacay dadkaa ku intifaacay haddaba biyaha uu gaarka u yeeshay meesha uu qotay isagu soo mayna odhan hadduu mar isagu qoday isagaa iskale soo ma isagaa qotay ceelka isagaa qotay isagaa iskale marka hadaba biyahaasi inuu bixiyo maku waajibbaa maya ilaa saddex shardi la helo mooyaan saddex shardi ma sheeg soo ma biyaha uu gaarka uu leeyahay ceelka isagu uu qotay bixinta biyihii inuu bixiyaa waajibku maaha oo cid kale uu siiyo kuma waajibo isagaa isagaa gaar u leh saddex shardi marka la helo unbay ku waajibaysaa inuu bixiyo intayna tahay gaadhin ayada waxaa kale iyadana ka mid a biyaha isagu uu gaar u leeyahy waxaa ka mid a biyaha eh, uu qabsaday ama bale ha ku qabto intuu bale hagaajiyeybu biyihii roobka u daimarkaasi galeen ama biyihii roobka foostooyin buu udhigtay majaroolka intuu samaysto foostoyin markaas halkaa dhigtay ama ceelkii intuu tegay buu soo dhaansaday dhaan buu kusoo dhaamiyey markaasuu weelkiisu kuso markasuu la tegay kuwaana saha gaar leh wuxuu iska leeyahay weyaan wayajibu badlulmaai biyaha bixintooda ayaa waajibayaa bialaai sharaaida saddex shardi ayayna ku waajibayaan saddex shardi ku waajibaya biyaha inuu bixiyo ay waajib ku noqonayso saddexa shardi markay lahaa waa biyahe waa kuwa gaar kuu leeyahy hadda ogow kuwa aanu isagu lahayn waxaa jira biyo la wada leeyahy oo dadka dhan ka dhexeeya waa kuwe waa biyaha webiga dareeraysa mid arki qof gaar u sheegan karaa ma jiro isha dareeraysa isha midqaanin durdurka inta halkaa kasoo dhacdo halkaa maray biyahaas ka socda iyadana saasoo kale dadka o dhan buu ka dhexeeya qof gaar u sheegan karaa ma jiro roobku markuu do-o daadka soo rogmada biyaha roobku soo roge soconaya dhulkaa soconayana dadko dhan buu ka dhexeeya biyahaas waa la wada leey dadko dhan qofna gaal ma sheego waay wayajibu badlulmaai bialaati sharaa'id saddex shardi marka la helaayo biyaha bixintooda ay waajib noqonaysa an yafdula can xaajatihi horta baahidiisa waa ina kasoo hadho qofka baahidiisa waa ina kasoo hadho ko maxaa ku baxay halkaa isagii kuma fillaba soo ma marka waajib maaha inuu bixiya hadduu bixin karaa waajibnimadu ba laga warramaya shardiga labaad wa an yaxtaaja ilayhi waa ina markaasi biyihii u baahdaan hayruhu hayrkii waa inuu baahdo linafsihi naftiisa waa inugu baahdo aw libahimatihi ama xayawaankiis xayawaankiisi waa inugu baahdo bahimadiisi qof kale waa inuu baahdo naftiisa waa baahan yahay cabitaan iyo wixii lamid a ah ama xoolihiisi xoolu wataayo xoolihiisiibu marka waxa weyaan u baahan xoolihiisiba ugu baahan maxaa ku baxay cid u baahanba ma jirta mad sooma naftoodina ugama baahna bahimadiina uma baahna iyadana de waajibku noqon mayso waay haddaba markan bahimadu u baahan tahay waxay yidhahdeen culimadu waa inuu daaq jiraa iyadana waa inu daaq jiraa daaq waa inuu jira oo xooluhu halkan ay daaqayaan cawskii iyo daaqii baa jir markaasi xooluhu way yimaadeen way cabe marka way cunayaan daaqii bay cunayaan way daaqayaan mar haddii ay halkan yimaadeen oo ay daaqayaan haddaa biyaha loo diido markay u baahdaan haddaa biyahan loo diido de waxay noqonaya ina mesha ka guuraan inay biyo la-aanba mesha ka jirteen daaqna waa jiraa biyo la-aanna waa jirtaa way ka guurayaan sia inay taasi u dhicin waxa weeye mar haddii daaqan xooluhu ay u yimaadeen ceelkan biyahe aada leedahay ha u diidina biyaha sii wey marka bahimada marka maxaa shardi kale kusii xihan shardiga kale muxuu yahay waa inuu jiro maxay xooluhu daaqi daaqayana inu jiro daaqa ay soo doonteen shardiga saddexaad waa an yakuuna waa in noqdo mima yustakhlafu wixii marka waxa weyaan laisaga dambeeyo ee soo maaxanaya oo fii bi'rin ceel dhexdiisa ahaaday aw caynin ama il ahaatay ama il dareerisa weeyaan durdur ama waa ceel yastakhlifu hayrkii qof kale uga hari karaa oo wax looga hari karo waynu yahayo dadku ay uga dambeyn karaan waxa lagaga dambeyn karaana waa wixii biyaha ama soconaya ama soo meexanaya waay halkaana wuxuu inoogu sheegay ixyaa lmuwaadki faslu wlwaqfu jaa-izun bialaai sharaa'ida waqfigu waa jaa-is waqfku faslkan ka warramayaa alwaqf waqafku waa qofku inuu bixiyo maal ayuu wuxuu bixinayaa ilaahay dartii maalkaasna uu xabisaya waa maal uu xidhayo waa taxbiisu maali maal xiritaankii weeyaan marka la le marka la xidhay waa la xabisaya micnaheed waxaa laga xabisayaa iibka iyo dhaxalka iyo hibada iyo tasarufaadkao dhanba waa laga xabisaya qofkaasi maalka uu bixiyey waqfka uu bixiyey waxaa lale wixii tasaruf ahaa oo dhan baa ka baxaya meeshii lama iibin karo lama dhaxli karo lama hibeyn karo si kale looguma tasarufi karo ya marka waa inuu yahay shaygaasina shaygaas la xabisaya waa inuu yahay mima yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi biqaطci tasarufi fi raqabatihi waa inuu yahay wax lagu intifaaci karo nafcina waa inuu yahay maxaa ku baxay waxaa naf lahayn nafcigu waa inuu mubaax yahay maxaa ku baxay waxaan banaanayn oo maxay ah nafcigiisu waa muxuu noqday xaaraan maca baqaa'i caynihi cayntiisana waa inay baaqi tahy cayntiisuna waa ina noqoto maxay baaqi maxaa ku baxay iyadana wixii baaba'ay ee waxa weeyaan cayntiisa inay baaqi noqonayn ya waxa l wixii raashin oo dhan ayagu waqf la meehaa sadaqa la odhan doona waayo waqafka wax baaqi noqonaya wey waa sida dhulka oo kale dhul buu waqf bixinaya guri buu waqf bixinaya daabad buu waqfu bixinaya waxa uu noqodaa waqafku cayntan la bixinaya waxay noqotaa manquul iyo caqaar labadaba manquul iyo caqaar manquulku waa maxay waxa la qaadi karayo meel inta laga qaado meel ka la geyn manquul ba la caqaarkuna muxuu yahay waxaan la qaadi karayn soo ma ee haabitka ee sugan labaduba noqda maxaa u daliila horta tan eh, caqaarka dee saxaabadu beeray bixiyeen waktiga rasuulka aleyh isalaatu wasalaam ya abu alxa beertiisi ayuu bixiyey waqafuu bixiyey cumar bin khaaabna beertiisi khaybar ku lahaa bixiyey waqafusna u bixiyey cumaan bin cafaan allahu canhu isaguna ceel buu waqaf u bixiyey oo intuu iibiyey ayuu waqaf ka dhigay dadka inay cabaan kuwaasoo wada caqaar wey manquulkana waxaa u daliila wixii manquula rasuulka aleyhi salaatu wasalaam khaalid ibn wuxuu yihi inakum tadlimuuna khaalidan markii lasoo ururinayay sadaqada ayaa waxa yihi khaalid khaalid waa diiday baa la yihi inuu bixiyo sadaqadii marka wuxuu rasuulku yihi khaalid idinku waa dulmiyeysiin khaalid ixtabasa adraacahu wa adrucahu fi sabiili illah hubkiisii iyo diriciisii birta ahaaba fii sabiil lahi buu ka dhigay waqfi marka diraca birtaa iyo seefaha iyo hubku waa manquulaat waa manquul weeyaan marka waqafka iyagana waa gelaya marka imika gaari waa la waqfi karaa gaari waqfuu gelaya awrku waqfuu geli karay ya awrku waqfuu geli kara nin baan arkay beri waxa weya odaya waqooyi baan degenay beri waqooyiga ah hoose dabeetana waa nin remiya awr uu lahaabuu waqfu bixiyey wuxu awrkaas waa waqf dadka doonaya in ay xagga hoose ilaa xeebta inay tagaan dol waxaa jira aanu maraynin gaadiidku oo tuulooyin meesha ku yaalla dadka doonaya inay soo wacdiyaan ayaa qaxaysanaya awrkaas waa waqaf guud waxa weeyaan eh, raashinka iyo biyaha iyo hala saarto waqafka ma saxay mise ma saxay waa saxay de gaadiid weyn lasagu bax uu noqonaya wuxuu sheekhu raximah walwaqfu waqfu waqfigu jaa-izu mid banaan weeyi bialaai sharaa'id marka halkaas jaa-iska xukunkiibuu sheegaya waxaa ka ficnaan lahayd inu dhahdo mustaxab ya jaa-izu mashruuc bimanaa mashruuc wey waa mustaxab waa sunna wey bal waa sunno fiican weyaan muakada waa sunno muakada walihaada waxaa hi saxaabada qof aan qof wax haysto waqf aan sameynin mugu yaraabaa la yidhi oo qafila wada baxeen inan qofka waqafku intuu jiro wuu soconaya ajrigiisu ajrigiisu wuu soconaya wlwaqfu waqafku jaa-izun ay mashruucun mid mashruuca weeye oo mustaxaba bialaai sharaa'ida saddex shardi marka la helo ayaa uu ku noqonaya jaa an yakuuna waa inuu yahay mima yuntafacu bihi waxaa lagu intifaacayo waa inuu yahay maa baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi noqshadeeda la jirkeeda waxa lagu intifaaciya waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu noqdo calaa aslin asal waa in lagu waqfiyo asalkaasoo mawjuudin jira iyo wa farcin farac faracaasoo laa yanqaicu aan kala go-aynin wa an laa yakuuna waa inaanu noqonin fii maxduurin shay maxduuran oo inaan lagu bixinin xaaraan ama macsiya wa waqafku calaa maa sharata alwaaqifu waaqifku waxa uu shardiyey ayuu ahaaday oo min taqdiimin kala horraysiina aw takhiirin ama kala dibudhigida aw taswiyatin ama simitaan aw tafdiilin ama kala badin xoolihii dadka loo kala badiya saddexda shari waxa ugu horeeya an yakuuna waa inuu yahay mima yuntafacu bihi wax lagu intifaacayo waa inuu yahay wax lagu intifaacayo waa inuu yahay maca baqaayi caynihi cayntiisa baaqi noqoshadeeda iyada oo lala jiro iyadoo cayntan ay baaqi tahy hadeertaynu sheegna soo ma yani waa inuu yahay sheega waqafka loo bixiyo wax lagu intifaacayo waxaa ku baxay wixii aan lagu intifaacaynin shardi kale waan sii raacinay shardigaasna waxa wey waa inuu yahay ya nafcigu waa inuu yahay mubaax maxaa ku baxay nafcigii xaaraanta ahaa waay aalaat lahwiga oo kale aalaat lahw miisiga la garaaco iyo kamanka iyo waxaas waa inaanu noqonin mubaax dee kuwaas wa xaaraan weyaan nafcigooda xaaraan maca baqaa'i caynihin waa inaga iyadana sheegnay soo samayn wa an yakuuna calaa aslin asal waa inuu yahay asal waa inuu ku waqfiyaa asalkaasoo mawjuudin jira waa inuu asal buu ku waqfiyaya asalku waa mawjuud maxaa ku baxay hayru mawjuud mid aan jirinba dee muxuu noqonaya wuxuu yidhi waxaan gurigeygan ku waqfiyey caruurta la i dhali doono may joogaan ya ma joogaan weli ma iman weli ma iman ma asaxay laakiin hadduu yidhaahdo waxaan ku waqfiyey gurigani awlaadaydan joogtaa awlaaddiisna way joogaanba meesha awlaadaydan aan ku waqfiyo sax wey qofkuna awlaaddiis wuu ku waqfiyi karaya muxuaha waqfahaan wuu siin karaya maaha qaraabadaadii iyo awlaadaadi iyo carurtaadi ma siinaysid maaha micneheed waad siin kartaa iyagana waqfood waa siin karta hadduu yidhaahdo gurigan waxaan ku waqfiyey zayd baan waqfu siiyey gurigan waaan ku waqfiyey zayd baan ku waqfiyey iyo awlaaddiisa hadduu idhaahdo waa sax wey ya ada soo maarati marka maxaa la diidanyahy markuu wafiy cidda ku wafiy uga horeysa u siinaya inay noqdaan waxaan jirinba marka munqaic lwal baa kaa la dhahdaa munqaic lwal munqaic alwal ciddii lagu waqfiy uga horreysay maba jirtaba waa eyr mawjuud mar hadduu eyr mawjuud munqaic lwal weeyaan waay hadduu yidhaahdo guriga waxaan ku waqfiyey zayd zaydna wuu jooga iyo carruurta loo dhali doono iyad maxay noqonaysaa sax wey soo ma waa sax imika lagu waqfiyo waa wax mawjuuda waa jira hadduu guursado oo deetana carruur dhalana maxay noqonayaan daway waqafkaa way gelayaan iyaguna soo saa ma waay laakiin hadduu odhan lahaa caruurta waxa weyaan loo dhali doono zayd caruurta loo dhali doonaan ku waqfiyey zayd maha hadda caruurta loo dhali doono wax jira may lakin imika wuxuu ku waqfiyey zayd oo mawjuuda iyo awlaaddiisa loo dhali doono hadduu awlaadda loo dhali doono gaar u sheegi lahaa may asexdeen yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan waa qaacida fiqiya qawaacid fiqyaad kudhigan doonta insha allah markaad markaad gaadhayn baabka qawacid fiqyaha oad kudhigan yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan waxaan gaar aan u sugnaanaynin oo gaar haddaa loo joojiyo aan asaxaynin ayaa tabacbu ku asaxaya in wax kale uu raaco waa ku asaxaya haddama aragta tabac wuu ku asaxaya haddaa laakiin gaarkiisa loo sheegi lahaa mau asaxaynba imika kanaynu sheegaynaa ka mid a waxaa kale ka mid a imika maalan hadduu qofku yidhaahdo neefkaa geela ah ee riman neefka calooshiisa ku jiraan kaa iibiyey boqol kun baa ninkaasi neefkaa u dhali doono baan kaa iibiyey ee calooshiisa ku jiraba boqol kun baa ninkaasi lacagtii sii ma asaxay mise ma asaxay ma asaxay soo ma waay iminka neefkaa geela ah ee riman ayuu iibinaya qiimihiisii baa qaaliyoobay markaanu rimanayn waa boqol markaanuu riman yahayna waa boqol iyo konton markaas wuxuu le qofka cid lagu waqfaya wa jiraa mawjuud weynu wa farcin laa yanqatic iyo farac kala go-aynin farac aan goytaan lahayn maalan wuxu ku waqfiyey calaa awlaadii awlaaddeyda wa wlaadi calaa awlaadii awlaaddeedan ku waqfiyey uma calaa wlaadihim deetana awlaaddooda da soo maarti marka ayuu ku waqfiyey carruurta dhalay ayuu barbash ka cidday sii dhaleen marka kuwa aysi dhan dhintaanna muu sheegide soo ma kala go-anya aggi dab ka go-an farcana yanqaci kala go imka farcaas farcaas wuu kala go-ay muu sheegi ma asaxaya sheekh wuxuu ley maya lakin saa saxda waa asaxaya saa saxdaa waa asaxaya oo iminka awlaadan joogta ee yihi waan ku waqfiyey baa la siini kuwaas markay dhintaan kuwii ku xigay ee uu sheegayna waa la siini kuwaas markay dhintaan ee meeshay ka baxaan waqafkii waxaa lagu sarfin doona oo la siin doonaa cidda ugu dhowey qaraabadiisa ah unbaa la siin doona oo ku intifaaci doona yaa ku intifaaci doona hadda maarata wa farci llahi wuxuu yidhi waxaan ku waqfiyey gurigan zayd dabeetana tarankiisa intaasuu ku joojiyey zayd baa ku intifaaci zayd markuu tago tarankiisi wixii jooga ku intifaaci tarankiisu markuu dhamaado lama hayo muu sheeginba waa munqaic munqaicun aakhir ba kaana la ydhahdaa marka hore maxayn hayna munqaicu wal imikana munqaicu aakhir xagga dambe ka go-ay xagga dambe ka go-ayn so maarati waay maxaa la samaynaya marka sidii kii horuma la samayn doona kii hore muxuu ahaa sida kitaabkiina nagu talo waxa ka muuqata maadaama shardigaa la waaya de waqafku ma asaxaya wey lakin waqafku asaxaya ogow lakin maxaa la samaynaya zayd baa ku intifaacay sayidna waxa uga dambeyn nasligiisii nasligiisu markuu meesha ka baxana waaqifka qaraabadiisa kuwa ugu dhow ee jooga baa la siin doona oo ku intifaaci doona munqaiculakhirka waan ka saarana haddaba munqaiculaakhirka waan ka saarana waxaan ka dhigaynaa mid aan kala aan kala aan kala go muxuu odhanayaa waxaan ku waqfiyey zayd iyo awlaaddiisa iyo awlaaddaasi awlaadda ay dhaleen dabeetana wixii kuwa ka dambeeya fuqaradan siiye marka waxa ku intifaaci doona zayd iyo awlaaddiisa haddana waxa ku intifaaci doona awlaadda awlaaddoodii awlaadda awlaaddoodi markay dhammaadaan xaggee la geenaya ma sheegay cidda ka dambaynaysa waa kuwe marka munqatic maaha maanta soma aragti haye adiga qalinka haye shaaf qalinka afka ku haye istaag intaa ku celi shaqa qalinka hayste adigu ha soo haye ku cel ku celi waay waay eh, fuqarada le waay marka muxuu sameeyey farcan kala go lahayn farac kala go ilina waa kee hmm. intaa ku joojiyo marka marku intaa ku joojiyo haddii intaa la siiyo dhamaadan maxaa la sameynayaa yaa la siinaya ma saxaya marka mise ma saxaya waqafka noocaasi markuu yidhaahdo awlaadeydan ku waqfiyey iyo awlaadooda wixi ka dambe inu sheegiba waayo waa saxaya shekhu saas ma sheegay sheekhu muxuu sheegay isagu ha markaas shee ku ansaxaysa saa sheekhu sheegida tan ha iyo dee tan aad tir way ansaxaysaa muaaa waay muxuu iswaafaqi waayo farcan kala goyn bu yidhi shardi buu ka dhigay ha shardi saas shardi buu ka dhigay shardiga haddaa la waayana ma asaxaysa weey marka saasay iyuu kitaabku tilmaamaya sax wey sax wey waay wa an laa yakuuna waa inaanu noqonin fii maxduurin waxa lagu bixinaya waqafka qurbaan qurbaan maysa ma waa qurbaan mooyaan wax ilahay lagu dhawayo unba lagu bixiya masaakiinta fuqarada culimada ardayda waxa weeyaan fii sabiil illahi ciidanka dagaalamaya waxa lagu dagaalamayo ceelasha dhakhtarada meelaha dadku dadku intifaacayaan oo dhan waxba qof noqon waa qurba laakiin shay xaaraan hadduu ku waqfiy ka war an laa yakuuna fii maxduurin wuxuu yidhi gurigan waxaan ku waqfiyey hobolada hobolada ma taqaani ma taqaana ad hobola ma ya mad garanaysa ya rag badan baa garan waaye kuwa heese maxaa la dhahdaa wuxuu yihi qoladaa heesta iyo kamanadooda iyo wucooda iyo meeshay ku heesayeen iyo tiyaatarkoodii baan uga dhigay halkan anugu waqaf ruusi wax ilahay loogu dhawaanaya ya mise shay xaaraana shay xaaraan ma banaana marka wa an laa yakuuna fii maxduurin wax maxduur wahuwa waqafku wahuwa waqafku calaa maa sharata alwaaqif waaqifku wuxuu shardiyey buu ahaaday shardiga waaqifka la raacaya eeg shardiga waaqifka la raacaya siduu waaqifku u dhigay oo dhan ba loo raacaya siiqadiisii hadalkiisa la raacaya oo min taqdiimin taqdiim le kala horreysiin leh aw taakhiir ama kala dambaysiin leh suwar dhowra bay noqotaa lakiin waxay naga filan inaynu taqdiimkaa iyo taakhiirkaasoo kale inuu inuu inuu noqdo markaa taqdiim oo dadkii lagu waqfiyey ayuu qolobo qoladii kale ka horreysiiyey muuna kala dambaysiiyey hal tusaale uman ka bixinna taqdiimka takhir labaduba noqonaya waxaan ku waqfiyey awlaaddayda awlaaddooda marka dhintaan waxaan ku waqfiyey awlaaddoodii kale awlaadaas marka dhintaanna kuwa kasii dambeeyaan kusii waqfiyey iyaga ay sii dhaleen ma kala horreysiiy ma kala dambeysiiy ya kuwayba horreysiiye awlaadiisii yaa ku xiga awlaadoodi yaa kusii xiga saasuu kala dambeysiiy waxaa kala dhici karta inuu idhaahdo waxaan ku waqfiyey awlaadayda kuwa culimmada ah kuwayba horreysiye awlaaddiisu kuwayba horreysiiye culimmada muxuu dambeysiiye kuwii aan culimmada ahayn kuwa aan culimada ahayn da ka dambeynayna wuuu awlaadeeda ku culimadan ku waqfiyey kuwa culimo marka dhamaadaan kuwaan culamad ahayn ba kuxiga tair balkakusa taqdiimi tair somarat aw taswiyatin amuu simay wuxuu yidhi waqafkaas waxaan ku waqfiyey awlaadeeda si siman baynu qaadanayaan rag iyo dumar si siman bay u qaadanayaan wixii ka baxaa gurigii baa la kareenaya lacag baa kasoo soo baxday rag iyo dumar si siman bay u qaadanayaan way siman yihiin waad fahanteen marka ya wuu simay soo ma rag iyo dumarkiiba waa simay kuwiina kuwii weynaa ku yarnaa buu simay taswiir waa la raacaya iyadana aw tafdiilin ama kal u kala fadilay wuu kala fadilayo wuxuu yihi waxaan ku waqfiyey awlaadayda wixii ka soo baxa beertaasi awlaadaan siiyey lidakr mil xadi lunhayayn inamadu hablaha ka badsadaan saas uu kala badiyey smart inuu simaano way banaanta hadalkiisaa la raacaya hadduu kala horreysiy waa la kala horreysiinayaa iyo kala dambaysiintii hadduu sime waa la simaya hadduu kala badiya waa la kala badinaya waa halumanjar hadalka waaqif suu waaqif u dhigay unbaa loo raacaya waaqifku hadduu yidhahdo anuu gaarigaasi waxaan u waqfiyey in magaalada hargeysa marka laga baxe ee dadka lasoo wacdiyay in la kaxaysto magaalada dhexdeeda loo kaxaysan maayo magaalada dhexdeeda waxba lagu cadii maayo waayo isagu muxuu shardiyey magaalada marka laga baxaya uun hala kaxaysto oo dadka lagu soo wacdiyo maxaa la raacaya shardigiisa la raacaya wahuwa calaa maa shara alwaaqif waaqifku wuxuu shardiyi weeye shardigaaso ilaashaood marka wuxuu shardiso ilaashaood halkaanu ku dayno sala allahu waslama wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmain